alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunة warafaca biha can اlqulubi lakinah wالصalaaةu waالsalaamu عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih aladina jacalahm اllah amanة lلnasi wminah ama bacdu fahada huwa اdars الsadis cashar min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdat alaxkaam min kalaami sayidi alanaam baabu afdal asiyaami wagayrih wuxuu baab u yahay soomka ugu fadliga badan iyo masaa'il kale oo baabka lagu sheegay can cabdillaahi bni camr bni alcaasi radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu ihi ukhbira waa loo sheegay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam annii aquulu inaan leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la asuumanna soome oo soome annahaara maalin maalin kasta soome wala aquumanna istaage alleyla habeenkii yacni dhammaantii maa cishtu ay muddata cayshi inta aan noolahay maadu waa masdariyatun darfiya faqultu lahu waxaan ku udhi qad qultuhu waan idhi biabi anta wa ummi ay anta adigu mafdiyun mid lagu furanayaa tahay biabi aabbahay iyo wa ummi hooyaday faqaala waxa uhi fainaka adigu laa tastatiicu awoodi maysid daalika arrinkaa inaad maalin walba soonto habeen oo dhanna salaatuleyl aad u taagnaato awoodi maysid fa sum soom wa aftir afur wa qum istaag salaatuleylka wa nam seexo habeenkii qayb ka mida wa sum ka soom min ashahri bil kasta alaaata ayaamin saddex maalmood fa ina alxasanata maxaa yeelay cibaadada iyo xasanada la sameeyaa bicashri amhaaliha toban lamida ayuu ilaahay kugu abaalmarinaya wadaalika kaasi milu siyaami dahri sanadka ilaa sooma ayay ka dhigan tahay qultu waxaan ku udhi fa innii anigu utiiqu waxaan awoodaa afdala min daalik nabi allow taa aad sheegtay mid ka fadli badan oo ka tiro badan baan awoodaa qaala wuxuu ku udhi nebigu fasum soom yowman maalin wa aftir afur yowmayni laba maalmood qultu waxaan ku udhi fa innii anigu utiiqu waan awoodaa afdala min dalika taa mid ka fadli badan qaala wuxuu uhi nabigu fasum yowman maalin soon wa aftir yowman maalinna afur fadalika kaasi siyaamu daawuuda calayhi asalaam waa soomkii nebi daawuud wey wa huwa isaguna afdalu siyaam soom la sooma ka ugu fadli badan wey yacnii soomka sunnaha ah faqultu waxaan ku uhi fainii anigu utiiqu waan awoodayaa afdala min daalik taa mid ka wanaagsan waxaa hadhay un tiisii inuu wato oo maalin walba uu soomo wa fii riwaayatin waxaa ku yimi laa sawma sawm ma jiro fowqa sawmi daawuud nebi daawuud soomkiisa ka sarreeyo ka fadli badan shatra dahri oo ahaa sannadka badhkii mar haddii maalinna la soomayo maalinna la afurayo yani sanad barhkiina waa la soomanaanaya sanad barhkiina waa la afurnaanaya sum soom yowman maalin wa aftir afur yowman maalin buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa qawaacid waaweyn oo cibaadada ku saabsan waa laga yaabaa qofku inuu soo jeesto xaaladiisu isku hagaagto dabeedna uu is yidhaahdo cibaadada laaboo badi dabeedna nafta iyo baahiyaheeda iyo jidhkii inuu dayaco qawaacidda waaweyn waxaa ka mid a ah fi alcibaadati wa fi alxayaa tawaasun in la sameeyo in wax laysu miisaamo sidaa nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam maalinna soon maalinna afur in marra la soomo marra la afuro cabdullaahi bni camr bn alcaas welibana caruus buu ah inan baa loo dhisay dabeedna sodogeed camr bn alcaas oo cabdilaahi dhalay baa soo booqday xaalkiina ka warrama buur iyagoo aroosa waxay tidhi ninka cabdillaahi la yidhaahdaa adduunya uma jeedo wax adduunye ah oo dayadu kow ka tahay oo aroosa uma jeedo sheekadii buu fahmay isagii buu waraystay xaalkii buu u sheegay kadibna nebiguu gudbiyey calayhi salaau wasalaam uhbira waxaa sheegay camr bn alcaas aabbihii baa sheegay nabiguna talooyin buu siiyey calayhi salaau wasalaam markaa nin dhallinyaro ah buu ahaa waa kaa is adkaynayey nebigu calayhi salaau wasalaam riwaayaadka qaar wuxuu ku yidhi fainaka laa tadri lacalahu yatuulu bika cumr ma ogid cimrigaagu inuu dheeraan doono oo waxaa hadda isku kallifaysa hadhow aad ka caajisayso dabeedna wuxuu odhan jiray markuu weynaaday laytanii qabiltu biruksati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam shallaytadayde fududayntii nebiga maxaanu aqbali waayo ila wuxuu nafta ku go'aamiyey maalinna inuu soomo maalinna waa furo markuu waayeelay wuxuu gaadhay si uu awood u helo inuu dhowr cisho shan cisho cuntada si fiican isaga cuno laakiin uu soo qalleeyo shan cisho u soomo oo isagoo taana ilaalinaya marka waa qaacido muhima qofku mar walba dhexdhexaadka inuu ku dadaalo atawasut waliqtisaad naftana waxa weeye xaqeeda la ilaaliyo alfaadda qaar waxaa ku yimi fa ina linafsika calayka xaqa wlizawrika calayka xaqa wlizawjika calayka xaqa walirabbika calayka xaqa faacطi kula dii xaqin xaqa ilaahay xaq buu kugu leeyahay waa cibaadadii xaasku xaq bay kugu leedahay naftu xaq bay kugu leedahay martibaa kuu imanaysa xaq bay kugu leeyihiin mid walba waa inaad xaqiisa siisaa wa canhu radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh soomka loogu jecel yahay ila allahi ilaahay xaggiisa siyaamu daawuuda weeye wa axabba asalaati salaadda alle loogu jecel yahay ilaahay xaggiisa ila allah salaatu daawuuda weeye salaatuleylkii baa looga jeeda kaana waa ahaa yanaamu mid seexda nisfa leyli habeenka bartamihiisa habeenkii barh ka mida wa yaquumu barhkaasina waa barhkii hore wey wa yaquumu waa istaagaya hulusahu habeenkii marka saddex meelood loo qaybiyo meel ka mida oo laakiin xagga dambaa nuska dambaa wa yanaamu waa seexanay sudusahu marka habeenkii loo qaybiyo lix qaybood qaybtiisa ugu dambaysana nabigu waa seexanay wa kaana ahaa daawuud yasuumu mid sooma yowman maalin wa yuftiru yowman maalinna waa afuray xadiidkani wuxuu tilmaamayaa awalan cibaadooyinku inay kala fadli badan yihiin sidaynu meelo badan ku aragnay ilaahayna kala jecel yahay iyadoo la wada jecel yahay oo ay cibaado tahay haddana alla subxaanahu watacaala inuu sii kala jecel yahay fa axabu siyaami almutatawacu bihi siyaamu daawuud wa axabu qiyaami alleyli ilay qiyaamu daawuud salaatuleylka ilaahay ugu jecel yahay waa ka daawuud soomka sunne ilaahay ugu jecel yahay waa in maalina la soomo maalina la afuro axaadiista ku timi mawduucaas aad bay u badan tahay oo cibaado lagu tilmaamayo ilaahayna ugu jecel yahay wa afdal asalaati bacda alfariida salaat lleyl wa afdal asiyaami bacda ramadaan shahrullaahi almuxaram fadaa'il cibaadaat way waxaa kaloo xadiidku tilmaamayaa in habeenka qaybtiisa hore la seexdo qaybta dambana wax ka mida salaatuleylka loo kaco inta ugu dambaysana lagu soo gabagabeeyo hurdo lagu soo gabagabeeyo marka haddii laga soo qaado habeenkii inuu labiyo toban yahay hadda waa koob iyo toban baan filayaa meelahaasay noqonayso habeenku marka laga bilaabo shanta hantayo afartan daqiiqa meelaha salaadiima sooma maqhrib habeen baa soo galay salaadda subaxna afartayo afartaneeyo marka adigu waa koob iyo toban saacadood meelahaas waa shitaayo maalinkiibaa badan habeenkiibaa badan koob iyo toban saacadood iyo xoogaa wey waxaa laga soo bilaabaya habeenku wuxuu ka bilaabmaa maqhribka laakiin dee qayb baad tegaysa maqhrib ilaa cisho laga gaadhayo waxoogaaga yara cisho ka dambeeya xoogaa laba saacadood iyo ka badan waxaa laga yaaba inay ka goodo almuhim habeenka nuskii buu nabigu seexanaya markuu hurdada bilaabo nuskaa markuu seexdo oo marka intaa la isu wadageeya ilaa lix saacadood noqonaya ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam yani maca maqhribkii baynu ku dar bacd almaqhrib cishe lakiin laba saacadood baa go'ay oo laga yaaba afar saacadood ama saddex saacadood wax la mida inay xaasil ku noqdo lixdaa saacadood markay tagto ayuu nabigu alayh tobanada meelahaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam salaatuleyl ka bilaabay labiyo tobankii saacadood ulidkiisu waa imsa ya waa afar saacadood uu cibaadaysanayay nabigu calayhi salaau wasalaam suduskuna muxuu noqonaya waa laba saacadood labada saacadood ee ugu dambeeyaan nabigu dib buu seexanay dabeedna salaada subax baa loo kicinay waa ta ugu fadliga badan qolada waxaw ibnulqayim iyo de caafimaadkuna waa sheegaan habeenka nuskiisa hore iyo nuskiisa dambe markay hurdo tahay keebaa qiimo badan nuska horaa qiimo badan nuska horaa qiimo badan oo ka qiimo badan nuska dambe ka qiimo badan sidaa awgeed baa xaggii dambe waxa laga dhigay in salaatuleylka iyo cibaadada laga dhigo waxaa kaloo ku jirta labada saacadood loogu dambaysiinaya haddii dhowr saacadood oo isxiga qofku uu salaatuleylka tukado kadibna sidaa salaadda subax ay ugu soo gasho waxaa ka dhalanaysaa inuu salaaddii subax yimaado isagoo daal ka muuqdo dadkuna ay odhanayaan ninkan allayla salaatuleyl buu ku saamanleey waa kaa indhaha isku haysta marka riyaaguu ka fogaanaya markuu saacadda ay labadaa saacadood seexdo isagoo nashaadsan oo loo malaynaya inuu hadda hurdo ka soo tooso salaaddii subaxna u nashaadsan ayuu imanaya marka salaaddii subaxna nashaad buu helayaa salaadda subaxda in lagu celiyana buurika liummatii fii bukuuriha asalku waa in la kallahawi la foofo waxa weeye waa hurdo shaydaan baa la yidhi taa ka dambaysa way bannaan tahay diin ahaan laakiin hadday arsaaq tahay iyo hadday cilmi tahay iyo hadday saci iyo orod tahay iyo cilmiba xilligii hurdada maaha marka taana nashaad buu u helayaa inuu hore sii socdo markuu salaadda subax tukado laakiin waa cidday u fududdahay waxaynoo iman doontaa iska daatane haddaad waxaaba awoodi weydo saddex witriya intaadan seexan ku dadaa adcafu liimaan tanina waa kamaalkii wey inaad habeenkii saa u qaybqaybiso haddaad saacadda ugu dambaysa soo kacdana iyaduna waa khayr wey waa jawfu leylkii wey an abi huraraa radia allaahu tacaala can qaala wuxuu uhi awsaanii waa ii dardaarmay khaliilii sal allahu alayhi wasalam kii aan khulladuna waa aclaa maraatib almaxaba jacaylka noocyadiisa ka ugu dambeeya wey oo waxaa laga keenay xabiibka iyo maxbuubka labada isjecel inay isdhex galeen inay isdhex galeen muxuu ihi ninkii gabadha u gabiyey qad takhallalti maslaka aruuxi minii walida sumiya alkhaliilu khaliilahu sida ruuxdu ii xushan tahay baad ii xushay buu khulladu waa sidaas waa aclى maraatib اlmaxaba nabiguna wuxuu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam alaa inii abra'u ilى allah min an yakuuna lii minkum khaliil ilaahay baan beri uga noqonayaa mid idinka mida inaan khaliil ka dhigto faina allaha qad ittakhadanii khaliila ilaahay baa khaliil iga dhigtay sida ibraahiimba looga dhigtay kama itakhada ibraahiima khaliila watakhada allahu ibraahiima khaliila marka khaliili waa dhinaca abi hureyre marka laga eego cidduu ugu jecel yahay bacda allahi jala jalaal waayo waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin nebi maxamed haddii la weydiiyo dee waa laga horeeya waa laga horeeya marka waa khullah min arafin waaxid min arafin waa dacalka abi hureyre wey awsaanii khaliili sala allahu alayhi wasalama bialaa saddex siyaami alaaati ayaam saddex maalmood inaan soomo min kulli shahrin bil kastaba dabcan bisha ramadaan baa ka baxaysa iyada waa la wada soomaya wa rakcatayi duxaa iyo labada duxada ah iyo wa an uutira inaan witriyaysto qabla an anaam inta aanan seexan xadiidkani waxaa weeye marka faralka laga yimaado sida xadiisilqudsiga aynu soo marnay arbaciinka wama taqaraba ilaya cabdii walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxiba addoonkaygu ka zuuli maayo sunnayaasha inuu igu dhowaanaya ilaa aan ka jeclaanayo marka sunnayaasha in la badsado hadday soom tahay hadday salaad tahay iyo kuwa la midka ah waxa weeye in lagu dadaalo wuxuu nabigu sheegay oo tusaale u soo qaatay soomkii iyo salaadii wax ka mida la sheegay waa laba cibaado aad u waaweyn arkaanta islaamkana ka mida faralkoodu ka mid yahay waxaa la sheegay salaaddii waxaa la sheegay laba sunna ah oo duxada la tukanayo waa markay cadceeddu soo baxdo rubcu saac kadib ilaa laga gaadhayo adaanka duhur daqiiqada ka hor shan daqiiqo meelahaas wakhtiga u dhaxeeya lixda ilaa koob iyo tobanka iyo barhka meelahaas oo kale inta u dhaxaysa waxaa taagan salaatu duxa duhur haddii la addimo way baxdo in laba la joogteeyo sideedna waa laga dhigaya afarna waa laga dhigaya labiyo waa laga dhigaya lixiyo toban waa laga dhigaya labaatan waa la gaadhsiinaya laakiin adcafu liimaan waa laba labadaa in la joogtay iyo intaan la seexaan in la witriyaysto iyadana saddex miduna waa bannaantahay tahay saynu soo mar ragcatun min aakhir illeyl laakiin laba shafciya marka lagu daro waxa weeye saddex witriya in la joogteeyo waa labadaasi waa salaadii weeye maalinkii iyo habeenkii wuxuu nabigu raaciyey bishiina saddex maalmood in laga soomo saddexdaa maalmood aday kuu taallaa ama waxaad ka dhigataa sii nabigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam isniin iyo khamiis iyo isniin ama khamiis iyo isniin iyo khamiis ama saddexda cishe loo yaqaano alayaamu albiid habeenadoodu caddada yihiin saddexiyo tobanka afariyo tobanka shaniyo tobanka waxaa weeye kuwaasaa afdala in laga dhigo maalmaha kalena waa la soomi karaa laakiin maalmahaasaa sii fadli badan waayo mid waliba fadli gaara ayaa ku yimi iyo adilo gaarabaa ku timi saddexdaa cisho maalin walba waxaa lagugu dhufanayaa toban alxasanatu bicashri amhaaliha dabeedna saddexdaa cisho soddon bay noqonayaan waa bil kaamila bilahoo dhan markaad sidaa ku wado waxay ka dhigan tahay inaad sanadko dhan soontay sanadkoo dhan inaad soontay bay ka dhigan tahay waxaa kaloo laynoo sheegay bisha ramadaan haddii la soomo man saama ramadaan wa atbacahu sittan min shawaal kaana ka siyaami dahr sanadkoo dhan buu soomay waxay ku kala duwan yihin kalaynu hadda ka hadlaynaa waa soom sannadkoo dhan la soomay oo sunna ah kaa kalena waa soom sanadkii la soomay oo faralah waayo lix iyo soddon bay noqonayaan marka min toban lagu dhufto waa saddex boqol iyo lixdan waa sanadkiiyo dheeraad weyn marka hijriga laga ego marka dee xukumka waxaa qaadanaya khaalib saddonku waa farale la socdo lixdana waa laga dabageeyey ajarkoodu waa sanad sooma oo farala wey markaad ramadaan soonto iyo lix shawaala kanna markaad joogtayso isla sanadkii baa haddana laguu xisaabinayaa inaad wada soontay oo ah maxay sunno ah markaa laba jeer baad sanadkii oo dhan wada soomaysa marna waa sunne marna waa faral wey taana nabigu waa sheegay alayhi salaatu wasalaam xadiidka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa hadda qolyahan ka hadla nafta in la kobciyo atanmiya albashariya iyo tatawurka iyo nafta in la horumariyo iyo in la guulaysto nolosha meel laga gaadho ama adduunyo ha noqoto iyo ganacsi iyo shaqo iyo xirfad ama cilmi iyo aqoon ha noqoto ama ha noqoto cibaado ha noqoto iyo ilaah in loo dhowaanayo waxaa la laysku waafaqay gaal iyo muslim waxyaabaha qofku uu ku guulaysanaya waxaa ka mid a rootiin iyo wax joogto dhayli loo sameeyo inuu leeyahy saasuu guusha ka gaadhay amaa hadduu idhaahdo aqoonta waan u soo jeesanaya ama cibaadadaan u soo jeesanaya ama bisneska iyo ganacsigaan u soo jeesanaya meel gaadhi maayo marna uu ka dhacayo marna usoo jeesanaya laakiin wax yaroo kooban oo joogta ah haddii uu sameeyo waxaasaa isbiirsanaya marka dambena waxaasaa meel gaadhaya walidaalik baa nusuustu aad inoogu guubaabisay axabu alacmaali ila allaahi adwamuha wa in qalla waayo camalka weyn haddii la kala joojiyo waxaa laga yaabaa inaadan dibba ugu soo noqon haddaad ku soo noqotona wakhti badan inaad lumisa laakiin camalkan joogtadaah waa isbiirsanaya can muxamed بن cabaad بن jacfar qaala wuxuu uhi sa'altu waxaan weydiiyey jaabira bna cabdillaah anaha nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu miyuu diiday can sawmi yowmi ljumuca maalinta jumca in la soomo qaala wuxuu uhi nacam haa wazaada muslim wuxuu ziyaadiyey warabbi lkacba yani jaabir baa dhaaranaya wuxuu leeyahay rabbiga kacbadan ku dhaarta ziyaadada muslim shiikhu wuxuu ku waayo muslim waxaa ku yimi wa rabbi hada albeyt oo la macnaa ah wa rabbi alkacba alcumdat lkubraana sidaasuu ku keenay wa rabbi hada albeyt laakiin hadda ayuu ku keenay bilmacna xadiidku wuxuu tilmaamayaa maalinka jimce in soom loo gaar yeelo inuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam diidmadaasi waa karaahiyo sida jamaahiiru ahli lcilmi ay qabaan waa makruuh culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waa liltaxriim waayo asalku waa sidaas jumhuurtu waxay leeyihiin inaanu xaaraan ahayn ay karaahiye tahay waxaa u daliila sida xadiiska soo socda lagu tilmaamay waxbaa laga soo reebay oo waxaa la yidhi jimcaha sooma haddaad maalinka ka horeeya ama maalinka ka dambeeya aad soomaysaan ama sida riwaayaad kale tilmaamayaan haddii qofku uu caado leeyahay waa soomi karaa oo maalmihii uu caadada u lahaa inuu soomo carafay ku beegantay maalmo kaleoo fadlilay ku beegantay waxa weeye keligeed buu soomi karaa waayo jimcanimo uu soomi maayo mar hadday sidaa tahay ciiddii laba mid ah ciidda in la soomaa waa xaaraan wey si kastay ugu beeganto wax kale ama maalin looga horraysiyo ama maalin looga dambaysiyo ciid in la soomaa mar walba waa xaaraan sidanoo iman doonta laakiin jumcadu waa ka duwanta ujeeddada loo diiday jimcaha in loo keli yeelo soom waa laba sababood wey midi waxay tahay wuxuu shabahaa ciidda ciid in la soomaa waa xaaraan wey jumcaduna waa ciid ulusbuuc kama ana alfitra waaladxaa ciid usana maalinka ciideedna waa yowmu aklin wa shurbin wa dikrin lilaahi caza wajal waa maalmo la cibaadaysta wey salaaddii jumca in loo soo degdego waran akhriska la badiyo xuskaa la la badiyo waa maalin cibaado wey marka soom in lagu daciifiyo maa cilada labaad waa maalin fadli badan axabu yowmin alacat calayhi shams maalin cadceedii u soo baxdo waa maalinta ilaahay ugu jecel yahay wey mar hadday sidaa tahay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan ilaahay hadduu jecel yahay aynu cibaadaysanno oo cibaadada badinno oo waxa weeye soomku kow ka yahay sidaa ogeed nabigu wuxu uhi alayhi salaau wasalaam laa takhtasuu yowma aljumucati bisiyaamin min bayni alayaam maalinka jumcaha ku gaaryeelina soom aan maalmaha kale la soomayn marka waxaa la diidan yahay waa in yada lagu gaar yeelo oo la buunbuuniyo ayaa la diidaya an abi huraraa radi allahu taala canhu qaala wuxu uhi samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh waslama laa yasuumana yaanu soomin axadukum midkiin yowma aljumucati maalinka jimce ilaa an yasuuma inuu soomo mooyaane yowman maalin qablahu ka horeeya aw yowman maalin bacdahu ka dambeeya xadiidkana kii horuu sii xoojinayaa jimcaha keligii in la soomo sabab la'aan baa la diiday waxay hadday carafo noqoto dhib ma leh haddii maalin laga horraysiinayo dhib ma leh maalmo aad caadaysatay soomkeeda oo aad u soomaysa caadadaada laakiin jimcanimo aadan u soomayn dhib ma leh riwaayaad baa sheegaya ilaa an yakuuna sawmun yasuumuhu axadukum laakiin jumcanimo in loo soomaa la diiday xadiiskanina taasuu sii adkaynaya bukhaari waxaa ku yimi nabigu xaaskiisii juwayriya ayuu soo galay maalin jimca ah waxay tidhi waan soomana wuxuu uhi nabigu shalay ma soonto maya bay tiri wuxuu ihi nabigu berri ma soomaysa maya bay tiri jabi buu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam mar haddaad jimcaho keliya soomayso halkaa ku jooji oo ha soomi masaladaasi sii xoojinaysa wa abi cubayd mawla bni ashar wasmuhu sacd bnu cubayd waa almadani qaala wuxuu ihi shahidtu waxaan xaadiray alciida waa ciid ladxa ma cumar bn khaaab radia allaahu tacaala canhu baa la tukaday oo de isagaa dadkii tujinaya salaada ciid faqaala wuxuu ihi haadaani labadan yowmaani waa laba maalmood waa ciidu ladxaa wa ciidu lfiri nahaa uu diiday rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam can siyaamihima soomkooda waa yowmu firikum waa maalinkaa ka afuraysaan min siyaamikum soomkii ramadaan walyowmu alaakharu maalinta kalena waa maalinkaa ay joogeen taakuluuna waa cunaysaan fiihi gudihiis min nusukikum udxiyadiinnaad wax ka cunaysaan sidaa awgeed la soomi maayo xadiidkani wuxuu tilmaamayaa soomka la xaaraantinimeeyey waa labada ciidood labadooda maalmood in la soomo diidmada la diidayna waa xaaraan wey inay xaaraan tahayna waa ijmaac khilaaf kuma jiro waxaa ijmaac soo naqlinaya imaam lmufasiriin aabari waxaa soo naqliyey ibn lmundir aaxaawi oo xanafiyada ka mida ibnu xasm oo daahiriyada ka mida ibnu cabdilbar ibnu rushd oo maalikiyada ka mida ibnu qudaama oo xanaabilada ka mida annawowi oo ka mida shaaficiyada a'immadaasoo dhan waa afartii madhab iyo daahiriyada intuba ijmaac bay soo naqliyeen labada ciidood in la soomaa inay xaaraan tahay wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi naha waa diiday rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam can sawmi yowmayni laba maalmood soomkooda ayuu nabigu diiday alfitri wاlnaxri wey wa can isamaa'i ay wa can ishtimaali si dhagala maryaha in loo xidhana oo la isugu duuduubana taana waa la diiday waynu sharxi doonaa wa an yaxtabiya arajulu iyo ninku inuu doonyaysto fi thawbi alwaaxidi mara keliya taana waa la diiday wa can isalaati salaad baa la diiday bacda asubxi waalcasri la tukadana sabab la'aan iyadana waa la diiday akhrajahu muslimun bitamaamih wa akhraja albukhaariyu bukhaarina wuxuu soo saaray asawma faqad inta soomka ah xadiidkan waxaa la tilmaamo innaga inaga khuseeya laba maalmood soomkooda waa la diiday waana ijmaac sidaynu hadda soo tilmaamayn waxaa kaloo xadiidka lagu tilmaamay salaadda subax iyo salaadda casar dabadeed salaaddu hadday bilaa sabab tahay iyadana in la diiday oo ay xaaraan tahay taana horeynuoga soo hadal waxaa kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu tukanayo inuu marada hal maro intuu soo qaata inuu isku duuduubo oo bimacnaa meel qacmuhu ka soo baxayaan aanu u samayn go'buu soo qaadayaa dabadeedna tin iyo cirib saasuu isugu duuduubay dabeedna wuxuu doonayaa inuu sidaa ku tukado waxaana loo diidayaabay culimmadu leeyihiin ammaankiisaa la ilaalinaya waayo haddii wax ku soo kadiyaan qacmihii dawaa duuduubay waa maxbuus laakiin markay qacmuhu furan yihiin wixii waa iska qabanay wax ku soo dhacay kabarh baa ku soo socda uu duuduubanya dee inuu istuura mooyaane dusha kaga dhaca mooyaane dhibaataa ka imanaysa waana sida aimatu luga ay ku macneeyeen assamaa si dhegala oo aan xubnihii shaqaynayey aan dibadda loo soo saaray aimmada luqadu saasay ku macneeyeen fuqahadu waxay ku macneeyeen macno kale riwaayaadka qaarna lagu macneeyey oo ah maro keliguu xidhanayaa qofkii maradii markuu xidho qayb ka mida maradii buu garab ka saaraya dabeedna waxaa ka dhalanaysa dee jidhkiisii qaybtaa uu garabka saaray inay qaawanaato oo laga yaabo cawradiisu inay muuqato waana mare keliya oo dee ma sito kastuumo ama nigis ama surwaal hoose gaaban ma sito waa hal maro halkii mare xidhay buu labada dhinac mid soo qaado garabka saaray garabka saaray marka nahyigana xanafiyadu waxay ku qaadeen inuu xaaraan yahay jumhuurtuna waxay leeyihiin waa karaahiyu iyaga laftoodu haddii ay cawradu muuqanayso yaguna xaaraan bay qabaan waayo cawrada in la asturaa waa waajib waa waajib masalada kalena waa ku dhowda an yaxtabiya rajul in ninku waxa weeye intuu lugaha soo laabto jilbahana kor u taago salkana dhulka u dhigo sida la sameeyo marka la fadhiyo in go dhexda lagu xidho ama uu qacmaha uu isku soo qabto ixtibaabaa la yidhaha doonyaysi baa la yidhahda ama digirin xidhashana waa la yidhahda taana waa la diiday laakiin waxaa la diiday fi thawbi lwaaxid markuu maro keliya xidhan yahi oo waxa weeye go keliyuu sitaa go'iibuu waxa weeye isku duuduubay marka waxaa laga baqayaa dee cawradiisu inay muuqato inay muuqato laakiin hadduu maro kale xidhan yahay oo taa uga hoosaysa wax dhiba male taasina waa xaaraan haddii cawradiisu ay muuqanayso ama ay faydmayso an abi saciidin alkhudriyi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam man saama kii sooma yowman maalin fii sabiili illaah isagoo jihaadaya ama fii sabiili illaah dar ilaahay u sooma bacad allaahu alla waa ka fogeeyaa wajahahu wejigiisa can innaari naar buu ka fogeeyaa sabciina khariifan toddobaatan sano khariif waa dayrtii weeye laakiin waxaa looga jeedaa sanadkii baa looga jeedaa waayo hal mar bay dee sanadkii soo noqonayso sida inaguba aynu qofka cimrigiisa marka la xisaabinayo la ydhaha konton gubuu jiraa yani khamsuuna rabiican wey konton gubuu jiraa yacni konton sano xadiidkan wuxuu tilmaamayaa soomka sunnaha fadligiisa fadayshiisa waxaa ka mida toddobaatan sano in jahannamo lagaa fogeynayo yacnii meel loo socdo toddobaatan sano loo socdo ama masaafo toddobaatan sano ah ayuu ilaahay wejigaaga haddii wejigaaga laga fogeeyeyna dee adiga waa lagaa wada fogeeyey adiga wejigaagu kala hadhi adaa lagaa fogeynaya waa hal maalin haddii aad soonto laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen fii sabiili illaah ma jihaadka oo ninkiioo gaaladii la jihaadaya oo farantii dagaalka jooga oo cibaadadaa weyn ee culus ku sugan ee mashaqada leh ayuu haddana ku sii daray sob waayo nusuusta kitaabka iyo sunnada haddii la yidhaahdo fii sabiili illaah maxaa loo yaqaanaa jihaadkaa loo yaqaana asalku waa sidaas markaa saama yowman fii sabiili illaah waana sida ibnuljawsi xoojinayo imaamu lbukhaarina xadiidka markuu saxiixiisa ku soo saaray wuxuu ku sheegay kitaabu ljihaad oo macnaheedu yahay fii sabiili illaah waa jihaadkii sida laga fahmay laakiin culimo kale waxay xoojiyeen in looga jeedo man saama yowman fii sabiili illaah ilaahay darti wax kale aan uga jeedin ilaahay ugu dhowaanay saasaa looga jeeda kaasaynu qaadanayna oo ilaa haddii kale dee fadli weyn baynugu dhaafaya waa fadlullaahi waasi haddii la ajarkan waxaa helaya nin faranta jooga jihaadkii dhabta ahaa ee gaala lagula jihaadayay ninkaa soomkiisa unbaa toddobaatan sane laga fogaynaya dee soom badan aynu wadno ayaa meesha ka baxaya marka si aynu usoo galno waxaynu qaadanaynaa kaa waasica lianna fadla allaahi waasec ilaahay fadligiisu waa waasec marka ilaahay dartii maalin kastoo loo soomo toddobaatan sano ayuu ilaahay kaa fogaynayaa jahannama walciyaadu billah ilahay kaa fogeynaya baabu laylati alqadr leylat lqadarka ayuu baabu yahay inta badan dee soomkaa la raaciyaa waayo xidhiidh buu la leeyahay oo habeenadiisa habeenada ramadaan ayuunbaa ayuu dhacaa leylat lqadrigu maxaa leylat lqadri loogu bixiyey waxaa loogu bixiyey waa leylatun qadruhaa cadiim wa sharafuhaa jasiim waa habeen sharaf badan wey fadligeedu weyn sidaa waa loogu bixiyey waxaa kaloo la yidhi leylat lqadri ay waa leylat laqdaar waxbaa la qadaraa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim sanadkaa wixii dhacaya habeenkaasaa la gooyaa waa leylat lqadar qadarkaa dhaca taqdiiru sanawi waxa la yidhahdo sidaana waa waxaa kaloo la yidhi leylat lqadar waa leylat tadyiiq waa habeenkii cidhiidrig yabsud risqa liman yashaau wa yaqdir oo macnuhu yahay tadiiqu alardu bilmalaa'ika ilahay wuxuu hi tanazlu lmalaa'ikatu wاruuxu fiiha taaka kastoo dhulka ka mida malag baa ku cibaadaysanaya habeenkaas dhulka way buuxinaya markaa dhulku cidhiiri buu noqonaya inagoo arki mayno meel kastoo bannaan malaa'ig baa soo istaagaysa soo buuxdhaafinaysa dhulkaa cidhiiri noqonaya malaa'igtii baa soo buuxinaysa sidaana waa la waa habeenkaas ama waxaa la yidhi sharka iyo fasaadka iyo masaa'ibta hadday macsiyo tahay iyo hadday tahay masaa'ibta kale kowniga ah ayaa cidhiidi la gelinaya yaraanay salaamun hiya xataa malac alfajr waa habeen nabadgelyo wey sharkaa yaraanay sidaana waa le marka waa habeen fadligeedu badan yahay ilaahayna suurad kaamila ku soo dejiyey can cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rijaalan rag oo min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalama ka mid a ah, uruu leylat alqadri baa la tusay fi lmanaami manaamka fi sabci alawaakhiri toddobada ugu dambeeya ayaa laga tusay faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxau ihi araa waxaan arkaya ru'yaakum riyooyinkiinnu qad tawaada'at inay isku waafaqday fi sabci alawaakhir toddobada dambe faman kaana kii ahaaday mutaxariyaha mid ku dadaalay falyataxaraha ku dadaalo fi sabci alawaakhir toddobada ugu dambeeya ha ku dadaalo xadiidkan wuxuu leylatulqadarku wuxuu dhacaa ramadaan buu dhacaa sanadkoo dhan ma dhaco sida culimmada qaar ay yidhaahdeen bisha ramadaan buu dhacaa welibana tobankeeda dambuu dhacaa welibana waxaa loo sii filayaa toddobadeeda ugu dambaysa waa sida xadiid kale tilmaamaya wa can caaishata radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu uhi taxaraw ku dadaala leylata alqadri fi lwitri habeenada haldheeriga oo min alcashri alawaakhiri ka mida ah. xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in loo sii filasho badan yahay tobanka habeen ee ramadaan ugu dambeeya welibana habeenada haldheeriga koob iyo labaatan saddexiyo labaatan shan iyo labaatan toddobiyo labaatan sagaal iyo labaatan in habeenada loo sii filasho badan yahay lafdiga filwitri bukhaari baa la keliyoobay amaa muslim min alcashri alawaakhir isagoo tobanka dambe unbuu ku kaaftoomay marka halkaa waxaa ka soo baxaya tobanka dambe iyo toddobada ugu dambeeya iyo tobanka ugu dambeeya habeenada haldheeriga ah saddexdaabaa in si gaara loogu dadaalay ismana diidayaan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale waxa uu leeyahay iltamisuuha ka baada fi lcashri alawaakhir tobanka ugu dambeeya fain dacufa axadukum aw cajiz haddaad caajistaanna oo tobanka aad ka wada gaari weydaanna toddobada ugu dambeeya ku sii dadaala toddobada ugu dambeeya si gaara ugu sii dadaala laakiin waxay isugu soo biya in lagu wada dadaalo tobanka dambe waayo sida axaadiista kale tilmaamaysa bukhaari ku timi marna waxaa laga xisaabinayaa wixii bisha ka tegey axaadiista qaarna waxay xisaabisay bisha baaqigeed axaadiistanaynu akhriyaynaa bisha bilowgeedaa laga xisaabiyey fi lwitri minha oo habeenka koob iyo labaatan saddexiyo labaatan shan iyo labaatan bisha bilowgeedaa laga soo xisaabiyey axaadiista qaar waxay tilmaamaysaa fii aaliatin tabqa fii khaamisatin tabqa bukhaari bay ku jirtaa fii saabicatin tabqa fii taasicatin tabqa marka axaadiista baaqiga ka hadlaya marka la xisaabiyo markay bisha sagaali ka hadhay markay bisha ay ka hadhay saddex markay bisha shani ka hadhay waxaynu soo qaadanaynaa tusaale ahaan markaynu idhaahno bishii waxa ka dhiman sagaal maxay ku beegmaysa koob iyo labaatanka waxay ku beegmaysaa markay ku dhammaato sagaaliyo labaatan laakiin markay ku dhammaato soddon sagaalkaani muxuu ku beegmaya labiyo labaatanku ku beegmaya labiyo labaatan ka bilow labiyo labaatan saddexiyo labaatan afariyo labaatan shaniyo labaatan lixiyo labaatan toddobiyo labaatan siddeed iyo labaatan sagaaliyo labaatan soddon waa sagaalkii marka taasicatin tabqa hadday bishu soddon noqoto waa habeenkee waa labiyo labaatanka waa labiyo labaatan khaamisatin tabqa waa la waxay noqonaysaa ama shan iyo labaatan ama lix iyo labaatan aaliatin tabqa baa la toddobiyo labaatan ama siddeed iyo labaatan waayo hadday soddon ku dhammaato siddeed iyo labaatan ka bilow sagaal iyo labaatan soddon bishii saddex baa ka dhiman oo habeenkaasi ku jiro marka halkaa maxaa ka soo baxay xadiiskuna waa bukhaari in witriga iyo shafciga labadaba lagu dadaalo waayo waxa weeye dee marna reefas baa loo soconaya xagga dambaa laga soo bilaabay xisaabta way isbedelaysa marna xagga hore marka waxaad ku dhegtaa tobanka dambe ha lagu wada dadaalo وعن أبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاn wha ycتkف mid اعtikاafa fi lcashri lwsai tobanka dhexe oo ka bilaabmaya koob iyo tobanka ramadaan ilaa labaatanka oo min ramadaana bisha ramadaan ka mida factakafa waa ictikaafay caaman sanad xataa ida kaanat markay ahaatay leylatu ixdaa waishriin habeenkii koob iyo labaatanaad oo labaatankiibuu ku eekaa tobankii dhexe wahiya leylatu waa habeenkii alatii taasoo yakhruju uu ka baxaya min sabiixatiha subaxeeda min ictikaafihi ictikaafkiisa uu ka baxay qaala wuxuu uhi nabigu man ictakafa kii ictikaafa maci aniga macay kii ictikaafay falyactakif ha ictikaafo alcashara alawaakhira tobanka dambe faqad uriitu waxaa lay tusay haadihi leyla habeenkan isaga ah waa laylatulqadrigu u jeedaa habeenkaasaa lay tusay uma unsituha kadibna waa la ilowsiiye axaadiista kale waxay tilmaamaysaa inii kharajtu liukhbirakum bilaylati اlqadri wainahu talaaxa fulaan wafulaan faruficat wacasaa an takuuna khayra lakum waxaan u soo baxay inaan habeenkaa idiin sheego xadiiu cubaadat bni saamit dabadeedna waxaa dagaalamay ama isqabsaday ama ismaagay hebel iyo hebel fa ruficat kor baa loo qaaday waxaana kor loogu qaaday nebigaa laylowsiiyey calayhi salaau wasalaam sababta nimankaas ayaa loo ilowsiiyey laakiin nabigu wuxuu ka dabageeyey waa casaa an takuuna khayran lakum waxaa laga yaabaa sidaasi inay idiin fiican tahay waayo haddii laynoo sheego la yidhaahdo waa habeenka shan iyo labaatanaad bishoo dhan inta la seexdo baa habeenkaa la sugaya dee habeenkiina inaad xanuunsataa laga yaabo ama hurda kula tagto ama duruuf kale kula timaado ama shaydaan ku duubsado oo waxaaguwa cildhaashay noqdaan baa laga yaaba markaa tobanka dambeba in lagu dadaalo waa taa nabigu sheegaya khayr baa ku sugan uma unsituha ah, siiye waqad ra'aytunii waad arkaysaa asjudu anoo ku sujuudaya habeenkaas fii maa'in biyo iyo watiinin dhoobo min sabiixatiha subaxeeda salaaddeeda subax faltamisuuha waxaa ka baadhaan fi lcashri ilaa tobanka dambe waltamisuuha waxaa ka sii baadhaan fii kulli witrin habeenada haldheerigaa famadarat isamaau samadii baa daaday tilka alleylati habeenkaas wa kaana almasjidu wuxuu ahaa calaa cariish cariish buu ka samaysnaa fawakafa waa darooray almasjidu masjidkii oo biyihii buu soo daayey fa absarat way aragtay caynaaya labadayda indhood rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam wa calaa jabhatii iyadoo fooddiisa ay ku sugan tahay atharu lmaai waatiib raadkii biyaha iyo dhoobada min subxi ixdaa waishriin subxii koob iyo labaatanaad yacnii habeenkii koob iyo labaatanaad baa laylatulqadar noqonaysay salaaddii subax baa la tukaday taa macnaheeduna waa sanadkaas laylatulqadrigiisu koob iyo labaatan buu noqday xadiid kalena wuxuu tilmaamayaa saddex iyo labaatan sidaasoo kale in calaamadihii laga helay xadiis kalena wuxuu tilmaamayaa toddobiyo labaatankii sagaal iyo labaatankana axaadiis baa ku timi dhammaantoodna waxaa laga qaadanaya tobankaa dambe oo welibana witrigiisu ugu sii mudan yahay baa laga qaadanaya baabulictikaaf wuxuu baabu yahay in la ictikaafo ictikaafku waa masjidka in lagu nagaado iyadoo ilaahay loo cibaadaysanayo qaab gaarana loogu nagaado alubthu fi lmasjidi tacabudan biifatin makhsuusa baa la yidhahda can caaishata radi allahu tacaala canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana waa ahaa yactakifu mid ictikaafa fi lcashri ilawaakhiri tobanka dambe ee min ramadaana ramadaan ka mida xataa tawafaahu allahu caza wajal ilaa alla ka oofsaday uma ictakafa waa ictikaafeen aswaajuhu xaasaskiisu bacdahu isaga dabadii wa fii lafdin waxaa ku yimi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa yactakifu mid ictikaafa fii kulli ramadaan ramadaan oo dhan faidaa sallaa markuu tukada alghadaata salaada subax jaaa waa imanayay makaanahu booskiisii masjidka ee uu ku ictikaafayay alladii booskaasoo ictikafa fiihi ku ictikaafayey xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa ictikaafka in la jideeyey waktina inaanu lahayn oo cibaadada ictikaafku wakhti male waana ijmaac inaanay wakhti lahayn oo berri laga bilaabo qofku waa ictikaafi karaa laakiin waxaa ugu mudan bisha ramadaan in la ictikaafo waxaa ugu sii mudan tobanka ugu dambeeya oo nabigu ku dadaalaya calayhi salaau wasalaam ictikaafkuna waa sunnatun mu'akada sunno la adkeeyey wey fadli gaara xadiis sheegayo ku ansaxay lama hayo imaamu axmed baa la weydiiyey ictikaafka fadli ma ku yimi wuxuu idhi xadiis sugani kuma iman hadduu jirana waa daciif buuri waayo axaadiista qaar waxay leeyihin ninka maalin ilaahay dartii uu ictikaafa saddex khandaq ama boholood ayaa jahannamo ka xigay laakiin waa daciif marka xadiis u gaara fadligeeda lama hayo taana waxaa laga yaabaa ujeeddadeedu inay tahay maqsuudku maaha in masjidka la fadhiista maa oo dadka qaar waxay odhanayaan muctakif baana laakiin muxuu samaynayaa subax iyo galab iyo habeen saaxiibkiibuu la sheekaysanaya ama facebook ku jira ujeeddada loo ictikaafayo waa maxay waa in cibaadada la badsado la khalaaweeyo marka si laynoo xasuusiiyo ujeeddadu inaanay fadhiga ahayn masjidka in la fadhiyo ee ay tahay in la tukado qur-aan la akhriyo ilaahay la xuso la ducaysto weeye ujeeddadu sidaasaan fadli gaara loo sheegin ibnu rajab alxambali kitaabkiisa laطaa'if اlmacaarif fii ma lilmawaasimi min alwadaa'if wuxuu ku sheegaa ujeeddada iyo xaqiiqada ictikaafku inay tahay qaطcu اlcalaa'iqi can alkhalaa'iq wاlitisaalu biاlkhaaliq in xidhiidhka dadka la gooyo xidhiidhka allana la xoojiyo ujeeddadu waa intaas ee masjidka in la fadhiyo waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya ee xadiista la midka ah ictikaafku masjid unbuu ku ansaxaa nebiguna masjidkiisa unbuu ku ictikaaf meel kale kuma ictikaafin taasina waa ijmaac ibnu cabdilbar ibnu qudaama qurtubi ibnu taymiya culimo badan baa ijmac kusoo naqlinaya wacan caaishata radia allahu tacaala canha annaha kaanat waxay ahayd turajilu mid u fidhaa nabiya sala allahu alayh wasalam walxaal hiya xaa'idun iyadoo dhiiggii caadada wa huwa muctakifun fi lmasjidi wlxaal huwa muctakifu iyadoo nabigu ku ictikaafsan yahay fi lmasjidi masjidka wa hiya iyaduna fii xujratiha qolkeeda ay ku sugan tahay yunaawiluhaa waa u dhiibaye ra'sahu madaxiisa ayuu qacanta ka gelinaya si ay ugu fidho isna masjidkuu ku jiraa madaxiisuna guriga ayuu gala wa fii riwaayatin ku yimi wa laa yadkhulu lbeyta midaan guriga soo gelin ila lixaajati linsaani suulin mooyaane wax kale uma soo gelin wa fii riwaayatin waxaa ku yimi ana caaishata radia allahu tacala canha qaalat in kuntu waxaan ahaa la adkhulu mid soo gasha albeyta guriga lilxaajati suuli baan u soo geliy anoo suuli doona walxaal almariidu fiihi iyadoo guriga uu ku sugan maan weydiinayn canhu xaalkiis iyo xanuunkiis ilaa wa ana maaratun anoo socda oo dhaafaya mooyaane lamaan joogsanayn oo lamaan istaagayn ama lamaan fadhiisanayn xadiidkani axkaamtii ictikaafka wax ka miduu inoo tilmaamaya waxaa ka mida ictikaafku waa inaad masjidka joogto waxaana looga jeedaa waxa weeye adigu sidaad u badan tahay haddii aad gacanta kala baxdo wax dhiba maleh sida nebiguba uu madaxa ugala baxayay oo dee in loo fido oo loo saliideeyo waxoogaa waktigay qaadanaysa wakhtigaana madaxu masjidkuu ka baxsanaa laakiin marka la qiimeeyo qofkaasi ma masjidkuu ku jiraa mise waa ka baxsanya maxaa la odhanay dee masjidku ku jiraabaa la odhanay masjidku ku jira waayo jidhka badankiisu wuxuu joogaa masjidka markaa xubini saacadba ha qaadato inay dibadda u baxsan tahay wax dhiba ictikaafka yeeli mayso masalada xadiisku waa inoo sheegay laba qofka muctakifkaah macnaheedu ma aha inuu basaasoobo oo waxa weeye dhidido oo tobankaa cisho uu maydhan waayo maah uu isnadiifinaya uu maydhanayaa uu isudgoonaynaya waayo nadaafaddu waa wax loo baahan ya welibana masjid buu joogaa jamac buu la joogaa inuu nadaafadiisa ku dadaalo wey wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa qofka muctakifkaahi markuu suuli u baahdo iyo wixii aan laga maarmayn inuu u baxayo oo masjidku hadduu bilaa suuli yahay gurigiisa inuu suuli u aado ama meesha suuli ugu dhow bilijmaac ictikaafkiisa waxba yeeli mayso kumana khasbana masjid suuli leh inuu ku ictikaafo kuma khasbana suuli iyo wixii la mida cuntadii baa la mida uu dheelku ka soo cuntaynaya iyo wixii aan laga maarmayn wax mushkilaa ah male waana lagu ijmacsanya masaladaas xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa qofkii xanuunsanayay booqashadiisa inaan loo baxay ictikaafka inaan looga baxay mid baa xanuunsanay mid baa lasoo soo aasaya tashiicu ljanaaza ciyaadat lmariid loo bixi maayo culimmada qaar waxay yidhaahdeen hadduu shardistoo yidhaahdo waan ictikaafayaa tobankaa cisho laakiin qof qaraabadayda ah hadduu dhinto aaskiisa waa ka qaybgelay ama qof aan jecelahay hadduu xanuunsanayo waa soo booqanay shardigaa hadduu samaysto uu baxaya haddii kale mayaba idhahde haddii kale mayaba idhahde culimmada qaarna waxay dhahdeen shardigaasi maba ansaxayaba xaaladda saddexaad waxa weeye waxaynu sheegnay wixii aan laga maarmin maxaynu ku sheegnay wixii aan laga maarmin iyada waa loo baxaya shardina uma baha wixii laga maarmayana waa taa aynu sheegnay wixii laga maarmayana waa taa aynu sheegnay waxa soo hadhay inuu u baxo waxa ixtikaafka jabinay iska daa in laga maarmee ictikaafku waxyeeli ganacsibuu u baxay tukaankiisibuu u baxay walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid islaantiibuu u dusay ya waxaasoo dhani ictikaafkay burinayaan dana kale u baxay iyadoo waa laysku waafaqsan yahay ictikaafkiisu inuu buray an cumar bn khaaab radi alaahu tacaala canhu qaala wuxuui qultu waxaan idhi yaa rasuul allah inii anigu kuntu waan ahaa nadartu mid ku nadaray في ljaahiliyati xilligii jaahiliyada wa qabla alislaam cumar intaanu soo islaamin xilliguu gaalka ah an actakifa inaan ku ictikaafo leylatan habeen wa fii riwaayatin waxa ku yimi yowman maalin fi lmasjidi alxaraami masjidka kacbada ee xurmada leh qaala wuxuu uhi nabigu faawfii oofi binadrika nadarkaaga oofi walam yadkur may sheegin oo waxay sheegeenun in ictikaafunbaa la sheegay xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa awalan ninka gaalka ah ilaa cumar xilligaa gaal buu ah wuxuu ku nadaray inuu ictikaafo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam welibana markuu u sheegayo nadarkii muu oofin oo hadduu yidhaahdo markaan soo islaamay baan oofiyey dee warkeedu waa dhammaaday laakiin wuxuu nabiga weydiinayaa muu oofin ma oofinayaa nadarkii gaalnimada aan ku galay nabigu muxuu ugu jawaabay awfi buuhi nabigu calayhi salaau wasalaam marka culimmada qaar waxay leeyihin waa qowl cinda shaaficiya iyo riwaaye imaamu axmed waana sida daahiriyadu ay qabaan ibnu bataal iyo bakawi iyo sancaani iyo shanqiiti saaxibu adwaa'i ilbayaan ibnu cuthaymiin ay xoojinayaan xadiidkan ay qaadanayaan oo waxay leeyihiin waxa weeye gaalka nadarkiisu waa ansaxaya markuu soo islaamo isagoo aan fulin waa fulinay uu fulinay waajib baanay ku tahay iyagoo xadiiskan daliishanay imaamu nawowi waxa uu leeyahay gaalku inuu nadiro ma ansaxayo marka madhabtayada lagu socdo laakiin asxaabtayada qaar ka mida ah waxay yidhaahdeen wuu ka ansaxaya iyagoo xadiiskan daliishanay iyagoo xadiiskan daliishanay laakiin sida madhabtu qabta buu yidhi muctamadka ah waa inaanu ka ansaxayn waayo gaal cibaada kama ansaxdo raajixuna waa sidaa kale la sheegay waayo xadiisku waa ku cadiy waxay shaaficiyadu kaga jawaabayaan qowlkooda muctamadka ah waxay leeyihiin faawfi binadrik nabigu wuxuu leeyahay oofi sunnanimo uu oofi yacnii tii xilligii gaalnimadu kuguma waajibin laakiin mar hadday khayr tahay haddaba same sunnanimow same sidaasay ku qaadeen waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday soom la'aan in la ictikaafi karo bilaa soom in lagu ictikaafayo waayo alfaadda qaar maxaa ku yimi an actakifa leylatan habeen baan ku nadar habeen miyaa la soomaa lama soom marka qowlka odhanaya ictikaafku wuxuu u baahan yahay soom waa daciif weeye waana sida shaaficiyada iyo xanaabiladu qabaan inaanu soom u baahnayn xadiiska inoogu dambeeye an safiya binti xuyay bni ahdab radia allahu taala canha qaalat waxay tihi kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa muctakifan mid ictikaafsan buu ahaa faataytuhu waan u imi azuuruhu anoo soo booqanayo leylan habeen faxadatuhu waan u sheekeeye waan la cawey uma qumtu waan istaagay lianqaliba si aan u laabto faqaama macii waa ila istaagay liyaqlibanii si uu u oo iisii dhoweeyo wa kaana waa ahaa maskanuhaa gurigeedu fii daari usaamata bni zayd buu ahaa xilliga xadiiska la warinayo ayaa daaru usaamati bni zayd la yidhaahdaa laakiin xilligii qisadu dhacaysay nin yaroo dhallinyaro ah buu ah guri ma lahayn xaasna ma lahayn fa mara waxaa soo maray rajulaani laba nin oo min alansaari ka mida falamaa ra'aya markay arkeen rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam asraca way degdegeen faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam wuxuu hi calaa rislikuma xasiloonidiinna ku socda inahaa yadu safiya bintu xuyay weeye faqaala waxay yidhahdeen subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahan yaa rasuul allah yacni waxay leeyihin kaamaanaan shakiyin laakiin way xishoodeen mar hadday arkeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaaskiisoo la socota waana dhaqan carbeed dhowr iyo tobankii sane sacuudiga aan ku noolaa ninka sacuudiyaankee dadka ay isugu jeceshihiin iyadoo xaasku la socota haddaad salaanto waa kiis wey waa ixtiraam daro waayo waa libaax mar hadday islaantu ila socoto raggu yaana islaami halayga baydho islaantiibaa ila socota ilaa hadda dhaqankaasi waa jiraa ninku markuu islaantiisa la socdo inaan loo soo dhowaan maaha inagoo waxa weeye ninkuu islaantiisii la socotaa madaxa gaarigala la soo gelaya oo gaariga lala fuulaya oo aan kala dhaqan baynuna waa dhaqankoodii wey markaa saasay u degdegeen nabiga may tuunsanayn waxay idhaahdeen subxaana allah yaa rasuul allah faqaala wuxuu uhi nabigu ina shayaana shayaanku yajri waa soconaya min ibni aadama ibni aadamka xaggiisa majra dam xididada dhiigguu raacaya wa innii anigu khashiitu waxaan ka baqay mar haddii xaalku sidaa an yakdifa inuu ku tuuro fii quluubikumaa quluubtiinna sharan xumaan aw qaala ama shayan shay inuu ku tuuro oo markay ugu liidata inay isweydiiyaan tolo tumay ahay maxaaskiisiba maynantiisiba ma gabadh islaameedba isaga waa loo ogolya suaalo badan baa ku iman laha wa fii riwaayatin waxaa ku yimi annaha iyadu jaad waa tazuuruhu iyadoo ku booqanaysa fii ictikaafi ictikaafkiisa fi lmasjidi masjidka uu ku ictikaafay fi lcashri ilawakhiru min ramadaan fataxadaat waa la sheekaysatay cindahu agtiisa saacatan muddo uma qaamat waa istaagtay tanqalibu si ay u laabato faqaama nabiyu sal allahu alayh wasalama macaha maceeduu la istaagay yaqlibuhaa si uu u celiyo xataa idaa balagat markay gaadhay baaba almasjidi masjidka albaabkiisa cinda baabi ummi salama markuu nabigu gaadhsiiyey oo masjidka ka baxsan gurigii ummi salama ayuu nabigu ka soo laabtay uma dakarahu bimacnaha buu ku sheegay xadiidkani masalada inaga khusaysa waa hal mas'alo oo ah nebiga xaaskiisii baa soo habeenkiibay la cawaysay kadibna waxay doontay inay laabato gurigeeduna waa durugsanaa dabadeedna nebigu wuxuu sii mar hadday habeen tahay sii dhowey sii dhowey waa xaajo waa dan wey wuxuu nebigu ku talagalayna maaha isoo booqda ma odhan iyadaa u timi fa aataytuhu azuuru iyadaa soo booqatay kadibna nebigu sidaas uu sii dhoweeyey calayhi salaatu wasalaam marka haddii xaaja timaado bixitaanka masjidka laga baxayaa waataynu soo sheegnay inay waxaweeye bannaan tahay waxaynu kaloo xadiidka ka faa'iidaysanaynaa qofka muslimka ah meelaha tuhmada inuu iska ilaaliyo inaad subax iyo galabba shaaricyada dumar la taagan tahay waa eeddaday waa walaashay waa habaryartay yaa waa ninku dumar jecelaabaa la odhanaya waa lagu tuhmayaa meel walba haddaad gabadh la taaganta ama waa jaarkaygi marka wixii tuhmaa in laga fogaado welibana dadka lagu dayanayo culimmada iyo alabatulcilmiga iyo dadka qudwada ah maxalu tuhumka inay ka fogaadaan waana ta nebigu samaynaya calayhi salaatu wasalaam ujeeddada looga jeedaana waa inaad sumcaddaadana ilaaliso kow qofkan laftiisana inaadan ka dambaajin oo dadka qaar baa laga yaabaa inay yidhahdaan kii ku gubanayaa ku gubto waxani waa ii xalaal dadkuna ay si kale u arkaan oo uu leeyahay kii ixamanaya ama ku gubanaya ha ku gubto waa naxariisdaraday ka midta nabigu waa u tura calayhi salaau wasalaam si aan qalbigooda wax ugu dhicin marka taasina waa muhim wallahu aclam sal allahu waslm ala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm